alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii musanifku raximah اllahu tacaala u caqidu u guntay shafaacada waxaynu xogey ka tilmaamaynaa xukmu طalb الducaaءi wالshafaacati min almakhluuq makhluuq in laga dalbo inuu kuu duceeyo ama uu kuu shafaaco qaado xukunkeedu waa maxay masaladaas waxay leedahay suwar iyo noocyo kale axkaam duwan hadaynu soo koobno suurada koobaad tawjiihu طalb الducaa ilى اlxayi الsaamic waa in duca la weydiisto mid nool oo ku maqlaya sidayna tira aطlubu minka an tadcuwa allaha liya waxaan kaa dalbayaa inaad ii ducayso od ilaahay iga barido fi an yakfira denbii aw yashfiya maradi noocani waa jaa-is waa bannaan yahay cadad min alculamaa ayaa jawaaskiisa iyo banaanidiisana nasgareeyey waxaa ka mid ah alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu uhi kitaabkiisa aladkaar baabu istixbaabi طalb الducaaءi min ahli اlfadl wain kana طaalibu afضla min almaطlubi minhu wاdducaaءu fi lmawaadic الshariifa iclam ana alaxaadiiثa fi hada اlbaabi akharu min an tuxsar wahuwa mujmacu calayhi wuri macnaa waa la isku waafaqsan yahay mid noolo ku maqlaya inaad weydiisato inuu kuu duceeyo sheekh اiسlاam ibnu taymiya isagu wuxuu ihahdaa waa laga awleysan yahay haddaanay la socon niyo ah kan aad leeday ii ducee laftiisa inaad anfacdo inaad dooneyso oo tusaale ahaan dee intuu kugu duceeyey in leeg isaguna u helo nusuus badan baa tusisay minhaa qowl اllahi tacaala ikhwatu yuusuf ilaahay wuxuu ka sheegay qaaluu ya abana اstakfir lana dunuubana ina kuna khaaطiin aabahood waxa ay weydiisteen inuu ilaahay uga baryo dembi dhaaf qaala sawfa astaqfiru lakum rabbi ina huwa algafuur raxiim waxaa la mid ah xadiidka muslim uu wariyey fii qisati uweys ilqarani nebigu wuxuu yihi uweys isagoo ka hadlaya yaأti عalaykum uweys uweys ibnu caamirin maca amdaadi ahli اlyaman min muraad min qabiilati muraad uma min qarnin min qaran min qabiilati qaran alqaraniyuun ilaa imika waa macruuf caayad اlqarani cawad اlqarani fulan اlqarani o adiga maqla kana bihi barasu fabara'a minhu ilaa mawdica dirhami lahu waalidat huwa biha bara low aqsama calى اllahi la abara hadduu ku dhaarto ilaahay inuu arrinka ilaahay sidaa ka dhigayo ilaahay dhaartiisa ayuu u fulinaya fain istaطacta an yastakfira laka fafcal hadaad awooddo in uu kuu duceeyo dembi dhaaf ilahay ku weydiiyo sidaa yeel waxaa la mida xadiidu anas fi qisati اlcaraabi aladi طalba اlistisqa min الnabiy alayh الsalaatu wasalaam caraabiga abaarta ka cabanaya rasuula ka dalbay inuu duceeyo oo roobdoon uu sameyo suurada labaad waa طalb الducaa washafaaca min almeyit qof meyit oo dhintay inaad tidhaahdo ii ducee maaha inaad isaga tidhaa waxisi inaad tidhaa ilaahay ii bari ama ilaahay iiga shafeeco qaad haddii shafaaco lagu fasaxo yowma alqiyaama haddii qofka qabrigiisii aan la dul joogin ama meel uu qofka nooli kaa maqli karo aan loo jirin iyadu waa shirkun cinda ahli sunna lakiin haddii qabrigii la dul joogo ka waran masaafo uu kaa maqli karo qofka nooli loo jiro isaga inuu wax ku siiyo lama weydiisan karo taas waa shirka hore inuu soo maray lakiin ilaahay ii bari ama ii shafeeco qaad ma la odhan karaa waxay u badan yihiin culamaau sunna arrintaasi inaanay banaaneyn qariiba kana min alqabri aw baciida canhu culimada tasriixisay xukumka waxaa ka mida sheekh sulayman bn cabd llahi cabdiraxman bn xasan kadalika ibn اlqayim raximah اllahu tacaala fi madaarij saalikiin aslu shirki aal aslu shirki اlcaalam buu ku sheegay sheikh اiسlاm ibnu taymiya fi bacdi اlmawaadic min kutubihi sida iqtidaa siraad اlmustaqiim iyo majmuuc اlfataawa iyo waxyaabaha culimada shirki ku sheegtay ay deliishadeen waxaa kamid ah ana hada min baabi ducaaءi اmakhluuq fima laa yaqdiru caleyh mar hadduu dhintay kuma ducayn kara bay leeyihin marka waxaanu awoodin baad weydiisatay oo dee camalkiisii baa go-ay oo nebigaa yihi idaa maata alinsaan qata camalu ila min halaaثati ashyaa oo dee wuu kuu ducayn karaa dee maruu kuu duceeyo isna milu dalika buu helayaa ajar buu ka helayaa qof qabrigii dhexdiisii ku shaqeysanaya buu noqonaya bay yidhahdeen waxaa kaloo ay yidhaahdeen ana alaba ducaa min alamwaat waa waqaca min kufaar alcarab kufaar iyo mushrikii alcarab waxay samayn jireenba waxaasu aha kuwa amwaadoo dhintay inay duca iyo shafaaco iyo weydiistaan wajacalahu llahu manaaطil اlxukmi calayhim bishirk ilaahayna wuxuu ka dhigay cilada uu ugu xukumay shirki manaa cilada ay mushrikiin ku noqdeen ayuu taa ka dhigay waxaa kaloo ay yidhaahdeen صaxaabadu ridwan اllahi calayhim kamay sugnaan طalbu adducaa min almeyit cinda qabrihi amru lam yafcalu الصaxaaba walaa man jaءa bacdu min alamati wاlculamaa dad mutaahiriin oo wakti dambe yimi un baa hawshaa la soo baxay oo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam markuu noolaa istisqaa waa ka dalbi jireen saxaabadu laakiin markuu dhintay intay qabrigiisa dul tagaan ma odhan jiray ilaahay roob noo weydii waad og tahay cumar inuu cabaas istisqaa ka dalbay qabrigii nebiguna dee madiinadan uu joogiyo masaajidkan uu ku buu u dhowaa intuu qabriga dul tagay ma odhan ilaahay roob noo weydii axad min asaxaabana taama ma samayn lam yahbut fii dalika aharun saxiix culimada qaarkood waxay leeyihiin arrintaasi ma banaano waa muxaram waana min daraa'ic shirk wadooyinka shirki ay ka mid tahay waana bidcat munkara laakiin xaddu shirki ma gaadhsiisna waxyaabaha ay ugu dhisan tahayna waxaa kamid a ah ana almeyita yasmac masaladaasina de waa masale khilaafiya meyitku miyuu maqlaa wax miyuu maqlayaa haddii dee qabrigiisii la dul tago mise maqli maayo tan iminka ay sameeyaan khilaafkan aynu sheegnay kuma jirto oo meel kastoo ay joogaan meyit bay barayaan isagaa bay toos waxu weydiisanayaan hadday noo duco yidhahdaan ama noo shafeeco qaadna iyagoo ka fogo xataa ka nooli masafo aanu ka maqlahayn u jira ee halkaa ka bariyaan oo iyadu khilaafa kuma jirto waay suurada saddexaad waa طalb shafaaca ywma اlqiyama min almakhluuq makhluuq ma weydiisan kartaa inuu qiyaamaha kuu shafeeco qaado ma odhan kartaa qof nool ama dhintayba asaluka an tashfaca liya cinda allahi yowma alqiyaama waxaan ku weydiisanayaa inaad qiyaamaha i shafeeco qaado masaladii hore dee ayay shabahdaa lakin waxaynu gooni ugu saaray tafaasiil dheeraada bay leedahay axwaalla bay leedahay xaaladda koobaad wa an yatlubaha min anabiy nebiyi xaala xayaati waa nebigoo nool qofku inuu weydiisto inuu u shafeeco qaado qiyaamaha u yaa rasuula allahi asaluka an tashfaca liya yowma alqiyaama waa nebigii oo nool taasi waa jaa saxaabaduna nebiga waa ka dalbi jireen nebiguna arrintaa kuma inkiri jirin xaadiida kusoo aroortay waxaa ka mid a xadiidka wariyey imaamu axmed can ziyaad bn abi ziyaad mawlى bani makhzuum can khadimi lلnabiyi salى اllah alيه wasalam khaadimkaasi nebigu wuxuu ku yihi alaka xaaja qaala xatى kana data ywmi faqala ya rasuula الlah xaajatii qaala wma xaajatuka qala xaajatii an tashfaca liya ywma اlqiyaama waxaan kaa dalbayaa inaad qiyaamaha i shafeeco qaado qaala waman dallaka calaa haada oo arrintaa ayaa kuu sheegay yaa kugu hanuye qaala rabbi qaala ama laa faacinii bikahrati sujuud haddaanaad arrintaa iska daynahayn si aad shafaacadayda u hesho bal waxaad igu caawisaa sujuud badnaan waxaa la mida ma rawaahu tirmidiyu can anasin qaala sa'altu nabiya an yashfaca liya ywma alqiyaama faqaala ana faacilun nebigu nool baan weydiistay inuu qiyaamaha i shafeeco qaado saa waa yeelayaa buuhi nebigu qultu ya rasuula الlah faأyna aطlbka qaala uطlbnii أwla ma taطlbnii calى الصiraaط ilى akhir الxadiiث xaadiid kalena waa jirta waaya xaaladda labaad an yaطlba shafaacaةa min gayri الnabiy min alaxyaa qof nool oo aan nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam ahayn kan yaqulu laxad الصaalixiin asأlka an tashfaca li ywma اlqiyaama inuu weydiisto inuu qiyaama u shafeeco qaado ila hebelow qiyaamaha i shafeeco qaad haddii ilaahay shafaacada ku idmo hadduu yidhaahdo dhib ma laha iyadu oo qeydkaa uu raaciyo laakiin hadduu iطlaaqo uu yidhaahdo maxamedow qiyaamaha ii shafeeco qaad masalada noocaasihi ma banaana waayo alidn اlcaam bishafaaca laa ystalzim alidn اlkhaas in si guud loo sheegay inay shafeeco qaadeen almalaa'ika wالnabiyuun wالصidiiquun wالshuhadaء wالصaalixuun waa idan caam wey idan khaasi ka dhalan maayo qof wal oo awsaafta wax ka mida lihi inuu shafeeco qaadaya laga qaadan maayo markaa qofkan aada leedahay qiyaamaha i shafeeco qaad inuu qiyaamaha ku shafeeco qaadaya ku jiriyo in kale waa arrin geyba weyi markaad leedahay i shafeeco qaadna waxaa ka dhalanaysa inaad sheegeyso inuu iimaan iyo taqwo ku dhiman doono iyo towxiid taana ma ogid muxuu ku dhiman doonaa muxuu ku shafeeco qaado wuxuu ku dhiman doonaaba garan mayse hadduu kuwa dhinto iimaan iyo tawxiid in shafaacada loo idmi doono o ana allaha yardaa lahu an yashfaca fi man alaba minhu shafaaca iyadana ma ogid waa arrin haybi waliada ma banaana sheekh mubaarak almiili aljazaa'iri kitaab qayima buu leeyahy la saxada saddex boqol iyo soddon wuxuu ku uhi walaa yajuusu hada alabu min gayri rasuul qof nool oon rasuulka ahayn ma odhan kartid qiyaama i shafeeco qaad kamaa yajuusu ligayri rasuuli alwacdu biha qof aan rasuulka ahayn ma ballan qaadi karo lianna dalika yatawaqafu cala alcilmi bilidni biha lilmaluub arrintaasi dee waxay ku xidhan tahay oo shardi waa in qofka loo idmo sooma in loo idmi doonana ma ogid wa kownuhu huwa waalibu min ahli اljana iyo in qofkan shafaacada la weydiisanaya ahluljanno uu noqdo walaa yujzamu bishayin min dalika ila biwaxyin arrintaana maxaa lagu ogaan karaa un waxyi un baa lagu ogaan karaa waaya waayo shirki ma tahay qof nool inaad tidhaahdo qiyaamo i shafeeco qaad inaanay banaanayn garan lakin shirki ma tahay wa maxalu khilaaf bayna alculamaa culimada qaarkood waxay leeyihin shirki maaha ma banaano lakin shirki maaha waayo dee lama jizmin karo inaan kuwa shafeeco qaadaya inaanu kamid ahayn miyaa jizmin karta waa maya inuu kamid yahayna ma jizmin kartid inaanu kamid ahayna ma jizmin kartid qad waa qad sooma marka waxaanad weydiisanayso inuu awoodo iyo inaanu awoodini qadiyatun wamajzuumun biha arrin si go-an loo garanaya maaha waayo amaa haddaad qaydo saynu sheegnay tidhaahdo yaa fulaan in acطaaka allahu shafaaca yowma alqiyama fashfac lii cinda allah waa qof nooloo nebiga aan ahayn hadduu ilaahay yowma alqiyaama shafaaca kuu idma i shafeeco qaad baad tidhi falaa ba'sa bi hada alab waayo qof nool baad wax weydiisanaysaa waxaad weydiistayna waxaad ku xidhay hadduu awood wuxuu awood u leeya uu noqdo makhluuqa xayiga xaadirkaana waa la weydiisan karaa wuxuu awoodda u saxaabadana waa ka dhacday muslim wuxuu ka wariyay can الsunaabixi can cubaada bni الsamit anahu qaal dakaltu caleyh huwa fi lmowt cubaada oo yana sariirta geerida saaran baan u galay fabakeytu waan ooyey faqaala mahla lima tabki wallahi lain istushhidtu laashhadana laka haddii lay markhaati gashado waan kuu markhaati furi doonaa walain shufictu laashfacana laka haddii shafaaco la ogolaado la idmina waan kuu shafeeco qaadi walain istaطactu la anfacanaka haddaan awoodana waan ku anfici xaaladda saddexaad ee طalabu shafaaca ay leedahy waa طalabu shafaacati yowma alqiyaamati min alamwaat qof dhintay ma la weydiisan karaa inuu qiyaamaha kuu shafeeco qaado ma odhan kartaa meydka intaad qabrigiisa dul tagto ya fulan asأaluka an tashfaca liya yowma alqiyaama ama ku xidh qeyd oo dheh in adina allahu laka ama in ucطiita shafaaca ama ha ku xidhin masalada horun bay lamid tahay qof dhintay ma laga ma la weydiisan karaa inuu kuu duceeyo bal tan shafaacadu way kasii adag tahay oo kii noolaaba aman la weydiisan karin baynu nidhi soo ma maadaama aanad ogeyn qofkan xaalkiisu wuxuu noqon doona yowma alqiyaama arrintaasi arrin geybiya ay tahay musanifku raximah اllahu tacaala dakara litaxqiiqi maqsuudi اlbaab khamsa aayaati wa naqla can ibni taymiya wuxuu ku sheegay baabkan shan aayadood iyo hal hadaluu kasoo naqilay sheikh اiسlاm ibnu taymiya adaliil اأwl waa qowl اllahi tacaala ilahay wuxuu yihi waandir dig bihi qur'aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna yacnaa ka baqaya an yuxsharuu in loo soo ururiyo ilaa rabbihim rabbigood xaggii laysa lahum xaalo aanu u sugnayn iyaga min duunihi ilaahay sokadi waliyun ay qariibun mid u dhow oo u nusreeyo walaa shafiicun iyo mid u shafeeco qaadatoona lacalahum yattaquun yacnaa si ay ilaahay uga baqaan indaarku waa maxay horeynu usoo dhiganay ma huwa alindaar ma huwa alindaar aye aliclaam almuqtarinu biاtakwiifi bihi waa ogeysiinta baqagelini ay la socoto waa iclaam iyo takwiif wada socdo wey bihi damiira ku jiraana qur-aankuu noqonaya macnuhuna waa khawif biاlqur'an man yakhaafu اlxashra ilى اllah laysa lahu min dunihi waa sidaynu ufasiray waa jumla xaaliya xaalata kownihim laysa lahu min duni illahi shafiic walaa nasir e, e, ma aha kuwan oo qura laysa linnaasi min duni illahi axad yamliku lahum shafaaca yani axad aan ilaahay ahayn oo maalintaa shafaaca lihi ma jiro axad shafaaco qaadayaa ma jira iyo axad shafaacada mulkiyaa ma jiro waa kala laba axad shafaaco qaadaya wuu jiraa yowma alqiyaama lakin laa axada ymliku shafaacata ila اllah shafaacada ilahay u baale qul lilahi shafaacatu jamiica saynu ku arki doona oo almuraad biaaya maaha nafyu shafaacati muطlaqan shafaacaba dhici mayso qiyaama maaha aayadda macnehedu sida muctasiladu yidhaahdeen lakin fiiha nafyu shafaacati biduni idn اllah wa nafyu shafaaca alati yaddaciiha almushrikuun shafaaco aanu ilaahay idmini inay dhacdo iyo shafaacada mushrikiintu sheeganayeene macbuudaadka baatilkaba noo shafeeco qaadaya ay lahaayeen oo shirki baa shafaaco lagu helaya taas ayay aayaddu diideysaa waayo shafaacada dee nusuusta waa lagu sugay ka qowl اllahi tacaala ma min shafiicin ila min bacdi idni waayo wجه dilaalة aaya calى maqsuud اlbaab ana fiiha ikhbaar اllahi biannahu laa ymliku axaduna shafaaca ywma اlqiyaama ilahay wuxuu ku warramay aayaddan dhexdeeda isaga mooyaane cid kale inaanay shafaaco lahayn faman idacaa ana axada yamlikuha min duni lah faqad ashrak yamliku iyo yashfacu waa kala laba un kuugu celinaya laa axada yamliku shafaaca ila اllah ilaahay un baa shafaacada leh hal yashfacu axad nacam laakin biidn اllah qofka markaa yidhaha ilaahay cid aan ahayn baa shafaaco leh qofkaasi shirk faqad ashrak cibaadana waxaa xaq u yeelanaya cidda shafaacada iska leh midaan xataa laa yamliku shafaaca wax kala daaya laa yastaxiqu an yucbad in la caabudo xaq uma leh marka ayaddani waxay diideysaa shafaacat اlmakhluuq calى sabiili اlistiqlaal makhluuq inuu shafaaco la madax banaanaado oo isaguba dee uu iska yeesho iyo ashafaaca alati lam tatawafar fiiha shuruud idn idn اllahi wa ridaahu shafaacada aan laga helin adaliil الthani qowluhu ilaahay uu yihi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow ashafaacatu shafaacadu jamiica xaalo noocyadeeda oo dhami ay dhan yihiin lilahi bay usugnaatay marka aayadda taqdiim iyo taakhiir baa ku jira asalku waa qul waxaad tihaa ashafaacatu shafaacadu jamiican xaalo ay dhan tahay noocyadeeda dhan lilaahi bay usugnaatay marka macna laaya laa yamliku kula anwaaci shafaacati ila allah shafaacada noocyadeeda oo dhan ilaahay baa leh cid kale oo lahoo milki ay u tahay ma jirto milkullaahi waxdaw lishafaacati yashmalu umuura shafaacada ilaahay oo qura baa leh arrimay koobsanaysa arinka koobaad anhu laa axada yamliku shafaaca ibtidaءa axad markaa shafaaco qaadi karaa ma jiro ah, shafaaco lihi ma jiro walaa axada yashfacu ila biidni axad markaa shafeeco qaadayaana ma jiro ilaahu ogolaado mooyaane walaa yamliku qabuula shafaacati ila اllah axad inta shafaaco la weydiiye aqbali karaana ma jiro ilaahay mooyaane shafaacatu fi hadi ayana waa caama fi anwaaci shafaaca oo jamiican baa u daliila waa shafaaca fi dunya iyo shafaaca fi laakhira cinda allah ilaahay un baale walaa takunu ila biidni wajhu dilaalat ilahi calى maqsuudi اlbaab ana fiiha xasra shafaacati biاllah waxaa ku sugan in shafaacada ilaahay lagu koobay wa taakiida dalika biqowlihi jamiicanna waa soo horumarinta jaariya majruurka lasoo hormariyey waxay tusinaysaa shafaacadu in ilahay ku kooban tahay waxaana lagu taakiidiyey jamiica noocyadeed o dhan wa hada daliil cala ana laa yamlikuha axadu ila اllah ilahay mayaana cid kale shafaaco lahayn baa taasi ay tusinaysaa faman ictaqada ana gayrahu yamlikuha min duni ilah fahuwa mushrik qofka yidhaha cid aan ilaahay ahayn baa shafaaco leh da shafaaco qaadaysa maaha iska ilaali cid aan ilaahayn baa shafaaco leh oo ymliku shafaaca qofka dhan waa mushrik waayo lima fi kalaamihi min nisbati shayi min khasaais اllahi ilaa gayrih qofka hadalkiisa waxaa ku jira wax ilaahay uu la gaar yahay oo aan milku shafaaca inuu cid kale usugo cid kale u tiiriyey saasuu shirki ku noqday waayahay whada daliil anahu laa ymlikuha axadu ila اllah faman اctiqad ana gayru ymlikuha min duni اlahi fahuwa mushrik mar hadduu arinku sidaa yahay oo arinku yahay anahu laa ymliku shafaacata ila اllah faladii ymliku shafaacata huwa aladii yastaxiqu an yucbad ka shafaacada iyo nafciga iyo duriga kalaba haya ayaa xaq ula dayn la caabudo waman laa ymliku nafcan walaa dura walaa shafaacata laa yastaxiqu an yucbad macnahaana waxaa taakiidinaya maa qabla hadi اlaaya min qowlihi tacala am itakaduu min duni illahi shufacaa kuwa ay leeyihiin shafaacaday la madax bannaan yihiin oo iyagaaba shafaacada iska leh miyay yeesheen ilaahay sokadii qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shaya walaa yacqiluun marka ilaahay wuxuu inkiray in la idhaha ilaahay cid aan ahayn baa shafaaco leh oo shafaaco la madax banaanoo markay doonaan shafeeco qaadaya adaliil الthalith qowluhu uu yihi ilaahay man waa kuma ma jira ee waa kuma daakan aladii kaasoo yashfacu shafeaco qaaday cindahu ilahi agtiisa ilaa biidni ilahay ogolaanshihiisa inuu ku shafeaco qaado mooyaane istifhaamtu waa lilinkaar almutadamin limacna nafy macna alaaya waxa weeye nafyu shafaacati can kuli axadi ila biidn اllah axadna ma shafeeco qaadayo ilaah u ogolaado mooyaane walaa axada yashfacu cinda allahi tacaala ila biidni macna waa sa oo aayaddani waxay koobsatay sharطa min shuruudi shafaaca shardi ka mida shuruudda shafaacada lagu aqbalayo shardigaasi waa maxay xusuulu idni اllaah waa inuu ilaahay u ogolaado shaafici inu shafeeco qaado walaa axada yashfacu cindahu ay cinda allahi min gayri idnihi marka aayaddu maxay tusistay dalat calى buطlaani qowli اlmushrikiin aladiina yazcumuuna ana aalihatahum tashfacu lahum min gayri ictibaari minhum liidn اllah waxay tusisay baadilnimada qowlka mushrikiinta sheeganaya macbuudaadkoodu inay shafaacada leeyihiin yastaqiluuna bishafaaca ay shafeeco qaadayaan iyadoon idanka ilaahay loo eegin wakadalika tasluxu liraddi calى munxarifi اlmuslimiin muslimiinta munxarifiinta ah ee inxarafuu fi baabi الtawxiid ee waxa weeyaan shirkiga sameynaya sida ducaau gayr الlah kuna sababeynaya inay shafaacatu saalixiina ku doonayaan iyagana radin bay ku tahay haddii la idhaahdo dee inay saalixiin shafeeco qaadayaan soo tala sheegay daabit baynu sheegnay odhanaya alidn اlcaam laa ystalzim alidn alkhaas wجه dilaalة اlaayة calى maqsuud اlbaab waxa wey ana fiiha nafya an yashfac axadu ila biidn الlah ayaddani waxay diiday axad inuu shafeeco qaado ilahay on fasixin macnaheedu waa laa axad yashfac cinda اllah ila biidnih wa hada yatadamanu ana shafaacaةa milkuhu mar haddaanu axadna shafeeco qaadi karin ilaah u ogolaado mooyaane taasi maxay koobsanaysaa shafaacada inuu ilaahay leeyahay walaa yamlikuhaa hayru cid kale aanay lahayn waman اctaqada ana غayr اllah ymliku shafaaca wa mushriku waman اctaqada ana axada yashfacu bigayri idn اllahi fahuwa mushriku marka labadii macno ee aynu mar kale qaadayna ba aadani jamcisa oo laa axada yamliku shafaaca baynu nihi soo ma ilا اllah ilahay meel cid kale shafaaca ma leh qul lilahi shafaacatu jamiica laakiin lama odhan kara baynu nihi laa axada yashfacu ee maxaa la odhanayaa laa axada yashfacu ila biidn اllah waay markaa labadiiba aayaddu way way sheegtay mid way tasriixisay oo axada yashfacu ila biidn اllah way tasriixisay ka kalena dilaal tadamun bay ku tusisayo laa axada yashfacu ila biidn illahi markii la yidhi yatadamanu hada اlkalaam anahu laa yamliku shafaacata axadu ila اllah mar haddaanay cidina shafeeco qaadi karin ila biidn اllah cidina inaanay shafaacada lahayn allah mooyaane bay tusinaysa adaliil الraabic qowlu ilaahay uu yihi wakam min malakin fara badana malaa'igta fi الsamaawaati samooyinka ku sugan oo laa tugni aanay tarahayn shafaacathum shafaacadu shay-an ilaa min bacdi an ya-dana allahu ilaahay markuu ogolaado kadib mooyaane liman mid uu ogolaado yashaau uu doono inuu shafeeco qaado wayarda oo raalli ilaahay uu ka noqdo kamtuhuna waa khabariya jia biha litakhiir in badnida malaa'igta lagu ishaaro ayaa loo keenay oo macanuhu maa akhara almalaa'ika aladiina fi samaawaat fara badana malaaigta samooyinka joogta wa maعa dalika laa yashfacuuna لأxadi ilaa bacda idn اllahi waridaa iyagoo malaa'igtu sidaa u badan ayaan haddana axadna u shafeeco qaadi karin ilaahoo u ogolaada oo raalli ku noqda mooyaane wayardaada ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdaan mafcuulkii baa la xadfay cidda ilahay ka raalli noqonaya lama sheegin marka xadfu mafcuulna yu'dinu biاlcumuum ويرضى عن الشhاaفiعي والمشhفوuعi lah oo idankaa shamlisanaya baynu yihi الرضا عan الshاaفiعي soo ma mar hadduu ilaahay u idmay inuu shafeeco qaado macnaheedu raalibu ka yihi الرضا عan المشhفوuعi lahuna iyaduna waa shardi إlا min baعdi an يأdن الlah لmaن yشhاء ويرضى oo فيihi bayaanu شharطي الشhفاaعة المqبulة الناaفiعة shafaacada ilaahay aqbalayo ee nafciga iyo waxtarka yeelanaysa labadeedii shardi baa halkan lagu sheegay wahumaa waa maxay labadaa shardi alidnu wاlridaa min bacdi an yaأdana allah waa alidn wa yardaana waa alridaa weeye marka aayaddani sida ibnu jariir uu yihi fiiha tawbiiqu min allahi dakarahu lcaabadaة اlأwthani wاlmala'i min qurayshi wagayrihim aladiina kanuu yaquuluun ma nacbudum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa maxaad u caabudeysaan meydina abuureen meyd arsaaqaan maya si ay ilaahay noogu dhoweeyaan haulaahi shufcaana cind allah si ay noogu shafeeco qaadaan kuwaasa aayaddan lagu canaanta oo lagu yihi haddaad u caabudeysaan inay idiin shafeeco qaadaan horta shafaacada iyaguma laha ilaahay baa iska leh cidina ma shafeeco qaadi karto ilaa ilaahay ogolaado u ogolaado cidna looma shafeeco qaadi karo cid ilaahay raalli ka yahay mooyaane walaa yarda allahu caman maata cala shirk ilaahayna raalli kama aha cid shirka ku dhimatay marka mid shirka ku dhintay shafaaco heli maayo marka almuraad bilaaya maaha nafyu nafci shafaaca maaha in la leeyahay way iska shafeeco qaadi karaan malaa'igtu laakiin shafaacadoodaa nafci yeelan ahayn muraadku intaa maaha waa nafyu imtilaaki اmalaaئikati lishafaaca shafaacadu malaa'igtu shafaacada ma laha iyagu ilaahay baa iska leh oo maxaa haddaa nafciga un loo anfiyo loo yihi laa tugni shafaacatuhum oo loo odhan waayey laa yamlikuuna shafaacata maxaa loo odhan waayey likowniha jaءat fi siyaaqi الraddi calى اlmushrikiin aladiina yaddacuuna ana asnaamahum tanfachum bالshafaacati cinda allah ayaddu waxay ku timi siyaaq radin la radinayo mushrikiintii sheeganaya macbuudaadkoodu inay shafaaco ku anfacayaan in aayadda sidaa looga jeedana waa sida mufasiriintu ay mareen wajhu dilaalati ilaahi calaa maqsuudi ilbaab ana fiiha ana almalaa'ika maca karatihim wa qurbihim min allah waculuwi wa culuwi manzilatihim cinda allah laa yamlikuuna shafaaca malaa'igtu iyagoo badan oo ilaahay u dhow oo manziliyo derajo sare agtiisa ku leh haddana laa yamlikuuna shafaaca shafaaco ma haystaanoo iyaguma laha walaa yashfacuuna liaxadi ila bacda idn اllah axadna uma shafeeco qaadi karaan ilaa huwa idmo mooyaane wa ridaahu ay bacda ridaahu marka kayfa yastaxiquuna alcibaada iyagoon shafaaco lahayn aan shafaacana qaadi karin ilaahoo u idma oo qofka in loo shafeeco qaadana raalli ku noqda mooyaane man laa yamliku shafaaca walaa yashfacu ila bacda idn اllahi wa ridaahu laa yastaxiqu اlcibaada inama yastaxiqu اlcibaadata man yamliku shafaacata wاlnafca wاdur waxaanay radin ku tahay kuwa ilaahay cid aan ahayn intay cibaadaadka u sameeyaan odhanaya waxaanu sidaa u yeelaynaa si ay noogu shafeeco qaadaan adaliil الkhaamis qowluhu ilaahay uu yihi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow ood mushrikiinta ku tidhaahda udcuu barya yacnaa weydiista oo ka dalba aladiina kuwa zacamtum aada sheegateen ee anahum aaliha inay macbuudaad yihiin min duuni illahi ilaahay sokadi bal barya oo waxweydiista bal inay idin siiyaan laa yamlikuuna ma laha mihqaala darati yacnaa dhuuricaso wax la miisaana oo leeg fi samaawaati kuma laha walaa fi lardi dhulalkana kuma laha oo alistiqlaal bilmilki ma jirto waxay lahaanshihiisa la madax banaan yihiin ma jirto insaanku xataa wuxuu leeya laa yastaqilu bimilki lahaanshihiisa lama madax banaana milkuhu taxta milki illaah ilaahay baa mulki siiyey waana milki markaa mulaqa maaha oo intuu doono u haysan karo ilahay ba markuu doono ka qaadaya siduu doonana uguma tasarufi karo marka milkigii lahanshaha mulaqa ayaa iskale ilaahay qul ilaahuma maalika اlmulk tabaaraka aladii biyadihi اlmulk waay wamaa lahum uma sugna kuwan aad caabudeysaan fiihimaa samooyinkii dhulalka uguma sugna min shirki wax wadaagi wax sheera kuma laha oo mulki ay la madax banaan yihiinna maleh mid ay ilaahay la leeyihiinna maleh wamaa lahu ilaahay uma sugnaa minhu macbuudaadkiina xaggooda ugama sugnaa min dhahiirin min muciinin mid kaalmeeya waxay wax noogu tarayaan ilaahay bay gacan u geysteen oo ay waxu tareenoo taas awgeed bay wax noogu tarayaanna ma jirto walaa tanfacu shafaacatu shafaacadiina anfici mayso cindahu ilaahay agtiisa ilaa liman adina lahu miduu ilaahay shafaacada u idmay inuu shafaaco qaado mooyaane marka qul idcuu wa amru min allah linabiy an yaqul lmushrikiin udcu laaliha alatii zacamtumuuha min duuni illah amarkana dee amar maaha tanfiid iyo fulin looga jeedo waa amru tacjiiz watawbiikh waxaa la tusinayaa ciddan ay barayaan inaanay dalabkooda inay fuliyaan aanay awoodu lahayn waana la canaananaya caqli darooda loo muujinaya wlأdharu ana اlmuraada bاducaa fi lah ducaaءu طalb اlmasأla caabudown inaanay ahayne inuu maxanu yahay bal waxweydiista oo barya siyaaq اlaaya ayaa sidaa tusinaya waana sida ibnu jariir iyo zamakshari iyo mufasiriintu ay mareen marka afar sifo oo qofka dee inuu makhluuqan ilaahay la wadaajiyo ku kalifi kara ayaa laga anfiyey macbuudaat lmushrikiin sifada koowaad waa maxay waa almulk almulku lmustaqilu inuu gooni wuxu leeyahay isaguoo shay lahaanshihii uu la madax bannaan yahi kaa waa laga anfiyey laa yamlikuuna mihqaala darati fi الsamaawaati wala fi اlard addaru waa sikaaru naml waa quraanjada yaryar marka ma waxaa loo jeedaa quraanjo iyo wixii ka weyn ma leh lakin wax ka yar way leeyihin maya macanu waa laa yamlikuuna shaya laa kahiira walaa qaliila laa kabiira walaa sagiira laa yamlikuuna ay shay fi lkown oo wasfiga dara mafhuum ma leh oo ha odhanin yamlikuuna aqala min dara waayo maqsuudka wasfigu maaha in eh, wax lagu saaro ixtiraas lagu sameeyo maqsuudku waa almubaalaga fi taqliil yaana yaraantun baa lagu xeel dheeraanaya maa waxba ma laha wey oo adigoo tusaale ahaan imika qof uu lacag ku weydiiyey deetana waxaa tidhi niga boqol shilin ma haysto ma wax ka yar baan hayaaba macnuu ma waxba ma hayo wey shilin ma hayo haddaa masumini baad haysaa mise gambo waxba ma hayo weyaan macnaheedu soo maa tanna waa saas oo kale weeyaan waay waxaa kale arrinka labaad ee laga anfiyey waxa weeyaan almushaaraka fi lmilk in ilaahay waxa uu leeyahay ay shuraako kula yihiin oo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi wamaa lahum fiihima min shirk kama laa tamliku shaya fi lkown calى jihati اlistiqlaal fainaha laa tamliku calى jihati اlmushaaraka wax iyaga iyo ilaahay ay wada leeyihiinna ma jiro ile qofku wuxuu cid kale shuraako kula yahay waxbuu kaa siin karaa waxa kaloo laga anfiyey an yakuuna minhum muciinu lilah mid iyaga ka mid oo ilaahay kaalmeeyey inuu jiro laysa lilahi tacala muciinu yuciinu wama lahu minhum min dahiir mid ilaahay ugu kaalmeeyey shay abuuristii ama xifdintii ama maamulkii ma jiro ilahay waa haniyun an can اlkhalq marka idhaa intaa midna ma jirto wuxuu odhan karaa dee waaye wuu i qaadaya taana waa lasoo gebageba walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila lm liman adinah haddaa odhan lahayd waxaan u caabudaya inuu shafeeco qaadana dee shafaacaba wax tari mayso inuu ilaahay idmo mooyaane ilaahayna cidduu u idmayo waa laynoo sheegayo ahlu tawxiid unbaa shafeeco qaadaya ahlu tawxiid unbaanay u shafeeco qaadaya mushrikiinta shafaacada waa laga anfiyey ma lلظaalimiina min shafiici min xamiimi walaa shafiici yuطaac marka ayaddan waxay koobsatay nafyi arbacati awsaaf can اlmacbuudaat min duni الlah afar sifo in laga anfiyo loo diiday waxyaabaan ilahay sukadi la caabuday wahiy alati yatacalaq biha almushrikuun fi cibaadati gayr الlah kuwan ilahay cid aan hayn caabudayaana afartan sifo ayay u yeelayaan macbuudaadkan waata keentay inay ku tacaluqaan ay caabudaanba ta koowaad waa almilk mustaqil alistiqlaali ta labaadna waa almushaarakatu fi lmilki saddexaadna waa almucaawanatu almusaacada fi lmilki ta afraadna waa ashafaacatu cinda almaalik ka afarta mar haddaanay midnaba aanay ku sifaysnayn kayfa yastaxiquuna alcibaada man laa yatasifu bihadihi sifaat laa yamliku shaya walaa yushaariku almaalika fi shay walaysa minhu musaacadaة wa icaanaة lilmaalik ولا yshfacu cinda اmaalik ila bidni kayfa yastaxiq اcibaad man laa ymliku shaya walaa ymliku nafca walaa dura walaa shafaacata kayfa yastaxiq اcibaad cibaado xaquma laha mushrikiintan waxaanay caabudayan waxay u caabudayaan dee nafci bay ka rajeynayaan taasaa shirkiga u sababtay marka nafcigaa wixii sababta u noqon lahaay oo dhan baa aayaddani ay diiday oo meesha ay ka saartay wجه dilaalة الlahi عalى maqsuud الbab wa ma fiiha min ikhbaar الlahi anahu laa yamliku shafaacaةa axadu ilا الlah ilahay wuxuu ku warramay aayaddan dhexdeeda axadna inaanu shafaaco lahayn allah mooyaane walaa axada yashfacu cindahu ila biidn axadna inaanu shafeeco qaadahayn ilaah u idmo mooyaane axadka loo idmayana dee waa laynoo sheegay oo muwaxid un baa shafeeco qaadaya muwaxid in loo shafeeco qaado un baanu ilaahay idmaya sharuha asaasi waa almowt calى اlإkhlaas wالtawxiid faman اctaqada gayra dalik faqad waqaca fi shirk marka ictiqaada ana gayr اllah yamliku shafaaca wuxuu ilaahay la gaar yahay buu cid kale u nisbeeyey markaa shirki buu ku dhacay waaya qaala wuxuu yihi qaala abulcabaas wuxu hi abulcabaas waa sheikhu اlislaam ibnu taymiya waa kunyadiisii nafa llahu ilaahay waa anfiyey camaa siwaahu cidda aan isaga ahayn kulamaa shay dhammaantii buu ka anfiyey yatacalaqu bihi ay iska laalaadinayeen oo ay ku dhegayeen almushrikuun oo cibaadada caabudayeen ay ku sababeynayeen fanafaa ilaahay wuxuu diiday an yakuuna inuu u ahaado ligayri cid aan isaga hayn milkun lahaasho madax bannaan aw qistun minhu ama qeyb ka mida lahaanshaha aw yakuuna ama inuu ahaado kan la caabudaya cawnan lilaah mid ilaahay subxaana watacaala kaalmeeyey ama aw an yakuuna inuu usugnaado yani an yakuuna inuu ahaado macbuudkan baailkaahi cawnan ay muciina lilah walam yabqa ma hadhin wax lagu dhego oo lagu sababeeyo cibaadatu gayr ilah ila shafaaca fabayana wuxuu caddeeyey anaha shafaacadina laa tanfacu inaanay anfacayn ila liman adina lahu rabu rabbi mid u ogolaaday mooyaane kama qaala tacala walaa yashfacuuna ila liman irtada miduu ilaahay raalli ku noqdo mooyaane mid kale u shafeeco qaadi maaya fa hadihi shafaacatu shaaacada fahadii tani ashafaacatu shafaacada alatii taasoo yadunuha almushrikuun mushrikiintu ay malaynayeen ay filanayeen o islahaayeen kuwadan kuwanaad caabudaysaan baa idiin samaynaya hiy iyadu muntafiyatu waa midaan jirin yowma alqiyaama kamaa nafaha alqur-aan oo mid ilaahay cid aan hayn caabuday inay ciddaas u shafeeco qaadaa dhici mayso taa qur-aankaa diiday waaya waahbara nabiyu sala allah alay slam nebigu wuxuu ku waramay annahu yaati inuu imaanayo fayasjudu u sujuudaya lirabbih wayaxmaduhu oo ilaahay uu ammaanayo laa yabda-u bishafaaca shafaacada ku bilaabi maayo awalan idankii guud ee la siiyey loo sheegay inuu shafeeco qaadayo un intuu iska isticmaalo shafeeco qaad bilaabi maayo bal yataadab maca allah fi hada almowqif uma wuu sujuudayaa ilaahay buu magacyadiisa iyo sifaadkiisa ku ammaanaya uma yuqaalu la waxa lagu odhanaya irfac ra'saka sujuuda ka toos waqul dhe yusmac waa la maqli qowlkaaga wasal wax weydiiso tucto waa lagu siin washfac cid waxa weeyaan u ergee tushafac waa laga erga aqbali marka maxaad cid kale umalaynaysa haddii nebi maxamed alayh isalatu wasalaam aanu iska shafeeco qaadi karin oo ilaahay idan khaasa uu ka sugayo yowma alqiyaama dhaca oo weliba loo xadidayo cidda u shafeeco qaadeen oo cidduu isagu doono aanu isaga shafeeco qaadeen wa qaala lahu abu hurayra abu hureyra wuxuu ku yihi nebiga man ascadu nnaas dadka yaa ku guuleysanaya bishafaacatika shafaacadaada ya rasuula allah wa afcalu tafdiil shuraaxu xadiid qaarkood waxay idhahdeen waa fii geyri baabihi oo maaha in la leeyahay ahlu tawxiidku wa nnaas bishafaaca ahlu shirkiguna yascaduuna biasli shafaaca saasay yidhaahdeen man macan waa man saciidu nnaasi bishafaacatika ka dadka kamid ee shafaacada ku guuleysanaya waay culimada qaarna waxa me waa calaa baabihi oo shafaacadu gaal iyo muslimba way gaadhaysaa yowma alqiyaama oo gaalka laftiisa waxbaa ka gaadhaya dee ashafaaca liahli lmowqif soo lilmushrikiina walilmuwaxidiina soo maha janno ku geli maayaan lakin dee laga dhaqaajiyo marka laakiin shafaacadii waxtarka lahayd cidda ku guuleysanaysa ahlu tawxiidka qaala wuxu uhi man qaala qofka idhaa laa ilaha ila اllah khaalisa min qalbihi xaalad tawxiidku yahay mid qalbigiisa ku barax tiran marka maxaa shardi looga dhigay qofka loo shafeeco qaadayo an yakuuna muwaxidan oo qof laa ilaha ila اllah ku qowle uu yahay inuu ku qowloo qurin waxba tari mayso munaafiqiintu waa ku qowlayeen waa mid laa ilaha ila اllah ikhlaasan u yihi ikhraaja lilmunaafiqiin iyo kuwa iyagoo laa ilaaha ila اllah le haddana shirkiga samaynaya tilka shafaacatu shafaacadaasi liahli ikhlaasi bay usugnaatay biidn illahi baana ugu sugnaatay walaa takun u ahaan mayso liman ashraka biاllah kuwa iyaga in loo shafeeco qaadiyo waa la diiday wa xaqiiqatuhu shafaacada xaqiiqadii arinkan xaqiiqatuhu ay xaqiiqatu hada اlamr oo ah shafaacada xaqiiqatuhaa mu odhan xaqiiqatu ay xaqiiqatu hada اlamr oo shafeecada ah shafeeco qaadka ah an allaha subxaanahu ilaahay xumaan ka nasanaaye huwa isagoo aladii ki wey tafadal yanaa fadligiisa ka yeelaya calaa ahli ikhlaas ahlu tawxiidka dushooda oo fayakfiru lahum u dembi dhaafaya biwaasitati ducaai man adina lahu an yashfac oo ugu dembi dhaafaya ducada cidda u idmay inuu shafeeco qaado marka wuxuu ku leeyay shafaacadii wax kale maaha waa duca un shaaficuu wax kalama samaynaye ilahay buu u baryaya markaa qofkan shafeecadii baa loo aqbalayna bimacnaa qofkii u duceeyey buu ilaahay ducadiisi u aqbalay wey liyukrimahu si uu ilaahay ka shafeeco qaadayo u maamuuso ila iyadoo aan cidiba shafeeco qaadin ilaahay waa awoodaa inuu dembi dhaafo soo maaha kuwa uu shafeecada ugu dembi dhaafayo marka alxikmatu fi shafaaca waa maxay waa liikraam shaafici xaggey nagu soo martay masladaas alqawaacid alarbaca liyukrimahu si u maamuuso shaafica wayanaala u gaadho kan shafeeco qaadaya almaqaam almaxmuud maqaamka qofka istaaga la mahadiyo la ammaano fashafaaca shafaacada alatii taasoo nafaha quraan qur-aanka uu diiday maa kaana fiiha shirku waa shafaacada uu shirki ku jiro oo ilaahay tusaa tusaalaaan cid aan ahayn la weydiisanayo xaaladaanay banaanay in weydiisto ama shirki baa la samaynaya iyadoo shafaaco lagu doonayo walihaada saa awgeed ahbata sugay ilaahay ashafaacata shafaacadii biidnihi xaalo ogolaanshihiisa ay ku dhacayso fii mawaadica buu ku sugo min alqur'aan taasina waxay radin ku tahay muctasilada shafaacada diiday dhammaanteedba ee deliishaday aayaadka si mulaqa u anfinaya ee aayaadka kale indhaa ka laliyay waqad bayana nabiyu sala اllah alay slam nebigu wuxuu caddeeyey annaha laa takuunu inaanay u ahaaneyn shafaacadu u xaasilayn ila liahli الtawxiidi waاlikhlaas towxiid iyo ikhlaas cid ku dhimatay mooyaane man qaala laa ilaha ila اllah khaalisa min qalbihi intaha kalaamu hadalkan shekh islaam ibnu taymiya musanifku uu soo raray asalkiisu wuxuu ku qorayay majmuuc fataawaha mujaladka toddobaad safxada toddobiyo toddobaatan musanifkuna lam yanqulhu taaman hadalkii ibnu taymiya oo dhamaystiran muu soo rarin oo hadalkan kitaabu tawxiid ku qoran iyo kaa majmuuc fataawaha ku qoran markaad isgarab dhigto taa dareemi doonta wa inama اkhtasarahu uu soo koobay adilo badan oo hadalka shekh islaam ibnu taymiya ku dhex jiray aayado badan muu soo qaadin waاkhtasara minhu calى اmaطluub intii uu rabay ayuu ku gaabsaday marka shekh islaam ibnu taymiyana hadalka wuxuu ku tacliiqiyey calى اlaayateyn الsaabiqateyn waxaanu caddeeyey labada aayadood inay wadooyinkii shirkigii albaabadiisi iyo wixii lagu soobeyn lahaa oo dhan ay xidheen oo afartaa arrimood ay ka anfiyeen macbuudaadka ilaahay sokadii la caabudo waxaa kaloo shekhu islaam ibnu taymiya si sariixa u sheegay mushrik inaanu shafaaca helahayn ma ah, dee waa jiraan kolley abu aalib oo kale in laga soo khasiso isaguna shafaaco uu naar kaga badbaadiyo janno uu ku gelaya maha waa fi takfiif alcadaab waana shafaaca khaasa min aljihatayn oo nebigunbaa mushrik u shafeeco qaadaya mushrik ugu shafeeco qaadayaana ma jiro abu aalib mooyaane oo dee ma liظaalimiina min min xamiimi walaa shafiicin yuaac cumuumkeedaasaa lagu soconaya wixii laga soo reebay mooyaan abu alibna cid kale laga soo reebayna ma jirto abu alibna janno kuma gelin shafaaco nebiye cadaabkun baa laga khafiifiyey markaa qofka intuu shirki sameeyo odhanaya shafaacan ku doonaya shafaaco ku heli maayo bal shirkiga shafaacadaa lagu waayaa shuruuddii shafaacaduu sheegay idn ullaahi inuu shardi u yahay alxikma min ashafaaca inay tahay ila ilaahay dadka waa u dembi dhaafi kara iyadoo cidinaan u shafeeco qaadine liikraami shaafic kan shafeeco qaadaya si loo maamuuso waliidhaari mansilatihi darajada ilahay agtiisa uu ku leeyahayna si loo muujiyo waliliincaami cala almashfuuci lahu kan loo shafeeco qaadayna si loogu nicmeeyo oo loogu nicmeeyo bilmakfirati waalcataa loo dembi dhaafo ilaahay nicamkiisa uu helo waxaanu sheegay shafaacada qur-aanku uu diiday inaanay ahayn shafaaca oo dhan kama taquul muctazila ee ay tahay ashafaacatu ashirkiya ma kana fiiha shirk tutlabu min gayr illah hadalka shekh islam ibnu taymiya haddaad sharaxiisa u baahato sheekh eh, maxamed ibnu saalix cuthaymiin aada buu u sharaxay hadalka ibnu taymiye qodob qodob intuu usoo qaaday kitaabkiisa alqowl mufiid calaa kitaab الtawxiid ayaad ka eegi doontaa wallahu subxanaه wa tacala aclam wslى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaciin